bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbihi aجmaciin bilأlf irfaci اlmuhanى wakila ida bmdmri mudaafa wusila kiltaa kadaka اثnaani wاthnataani kabnayni wabnatayni <clears throat> yajriyaani wتklf lya fi jamiiciha اlأlf jara wnasba bacda fatxi qad ulif wاrfac bwaawin wbyjr wansibi saalima jamci caamiri wmudnibi washibhidayni wbihi cishruuna wbaabuhu ulxiqa wاlahluuna uluu wcaalamuuna ciliyuuna waaraduuna shada wasinuuna wbaabuhu wmihla xiinin qad yarid albaabu wahwa cinda qowmi yطrid wanuuna majmuuci wma bihi اltaxaq faاftax wqala man bkasrihi naطq wnuur ma huniya wاlmulxaqi bih bcagsi daka istacmaluuhu fantabih musanifka meeshan wuxuu noogaga hadlayaa raximah اllahu tacaala qeybtii labaad waxaan iriyay mucrabaadka xarakada la craaba afar weeyaan ism mufrad jamcu taksiir jamcu muani salim ficl mudaaric afarna waxaa la craabaa xuruuf waxaan ka soo baxnay asmaa اlkhamsa iyo tahniya iyo jamcu mudakar saalim iyo alamhilaة اkhamsa afartaas weeyaan mid waan ka soo baxnay oo waxa weeyaan asmaa اlkhamsa midka kale waxa weeyaan almuthana midka labaad muthana marka wuxuu leeyay musanifka warfac god irfac god almuthana muthanihi god midkii labada ahay bilalifi ku god wa kilaa kilaana alif ku god idaa wusila haddii lala xariiriya bimudmarin mudaafan xaal uu yahay mid la idaafeeyey kiltaa lafdiga kiltaani kadaaka kilaa ay la mid tahay ithnaani wathnataani labadaas lafdina yejriyaani waxay dareersadaano lagu lagu socodsiiyaa kabnayni wabnatayni oo kale sidii ibnayni ibnatayni wa takhlufu lyaa ya waxay ka khaliif noqotaa alalifa fii jamiicihaa marxalooyinka dhan oo intoodii hadda lasoo sheegay muhanihii iyo mulxaqaadkiisii dhammaanteed alif waa lagu godaa yana waxa weeyaan waa lagu nasbiyaa wa takhlufu lyaau yadii way ka khaliif noqotaa way badashaa alalifa fi jamiicihaa jamiici almadkuuraati jaran iyo wa nasban markii la hoos dhigay iyo markii la kordhigay laakiin goorma waayo bacda fatxin kordhig kadib qad ulifa la ogaaday waxa weeyaan almuhanaa iyo wa mulxaqaat اlmuhanaa waxaa lagu godaa alif waxaa lagu lagu kordhigaa laguna hoos dhigaa ya marka sayna jamcu mudakari saalim kaaga darsamin لأنa جمع مذkr sاlم yana waa lg mnaha waa lg waa lagu naصbiyaa waana lagu hoos dhigaaye laakin baعda faتxi qad ulif ya-da mthanada lagu kordhigayo ama lagu hoos dhigaayo fatxa ka horeyso oo waxaad leedahay muxamadayni raأaytu muxamadayni wa marartu bmuxamadayni ya-da oo tahniyada ku jirto fatxa ka horeyso bkhilaaf ya-da jamcu mudakari lagu kordhiga ama lagu hoosdhiga hoosdhiga ka horeeya waxaa le ra-aytu muxamadiina caalimiina qaadiriina saalimiina aada leedahay id yadaa kasraa ka marka sidee lagu kala gartaa saadan u dhihin oo haddii jamcu mudakari saalim ya iyo muhana haddii lagu kordhiga labadooda lagu hoosdhiga seen ku kala gartaa saadan u dhihin a lagu soo hormariyo waxaa lagu yidhi muhanada markii la nasbinayo ama ya lagu nasbinayo ama lagu hoos dhigayo fatxaa ka horeyso ya-daas baynamaa jamcu mudakari saalim ya-da ay ka horeyso maxaan ku iraahdaa kasro ina almuslimiina wاlmuslimaati wاlmuminiina wاlmuminaati wاlqaanitiina saasaad leedahay baynamaa tathniyada waxaa la dhihi lahay muslimayni qaanitayni caabidayni saaixayni la dhihi lahay ayib marka hadda icraabtoodii kuu sheegay irfac god almuthana muthanihi bilalifi ku god muhanihii oo asalka ahay waay markaasuu ri wa kilaa kilaana aydana alif ku god liannahu mulxaqaad waay laakin goorma waay idaa wusila kilaadii hadii lala xariiriya bimudmarin oo kilaahumaa haddii la yidhaahdo mudaafan xaal u yahay damiirka mid loo idaafeeyey kilaadii haddii damiir loo idaafeeyo mulxaq bimuhanaa ad ka dhigayo alifaa lagu godaa ee yana waa lagu kordhigaa waana lagu hoos dhigaya kiltaane kadaabaka oo waxay lamid tahay kilaa ay lamid tahay idaa udiifat ilaa mudmarin kiltaahumaa markaasuu ku yidhi ithnaani wa thnataani labadii mulxaq oo kale waaye yajriyaani way dareersadaanoo kabnayni wabnatayni oo kale oo loo icraabaa sidii ibnayni ibnatayni loo icraabayo tahniyadii ahayd yaa kana loo icraaba marka afartaas mulxaqaad waa marka hore bilif irfac ilmuthana wansibhu bilyaai wajruru bilyaa intaas baa horta muhanadii lagaga baxay markaasaa lagu yihi mulxaqaadkii kilaa i kiltaa i ithnaan ithnataani waxa weeyaan mulxaqaad waa sidii icraabtii muthanaha la icraaba wa takhlufu lyaa yadi way ka khaliif noqotaa way badashaa fii jamiica jamiici اmadkuuraati alalifa alif bay badashaa laakiin goormo waa jaran fi xaalat اljar iyo wa nasban fi xaalati nasbi bacda fatxin fatxi gadaasheeda ayadoo fatxa laga hordhiga fatxigu qad ulifa la ogaaday marka waxa weeyaan khulaasaة اlqowl ina اlmuhanaa yurfacu biاlalifi wa yunsabu wa yujaru bilyaa muhana intaas kaga bax markaasu wuxuu ku yidhi wakadalika mulxaqaat اlmuhanaa alatii hiya aarbacu arbacu alfaad kilaa wa kiltaa ithnaani wa thnataani intaas baa waxa weeyaan mulxaqaadkoodii ah mulxaq waxaa la yidhaahdaa maa jaa calى suurati اlmuhanaa walam yastawfi shuruuط اlmuhanaa wixii suuradii muhanadee ku yimiday shuruudoodina aan dhammaystiranin mulxaqaad baa la yidhaha taas marka maxaa shuruudda muhana ay u dhammaystiri waayeen fiiri markii muhana la tacriifinayo maa dala cala اthnayni aw ithnatayni bisiyaadatin fi aakhirihi saalixin litajriidi wa cadfi calayhi baa lagu tacriifiya maa dala cala اthnayni aw ithnatayni bziyaati fi aakhirihi saalixu litajriidi wa cadfu milihi calayh inuu horta waxa laba ku tusiyaa la rabaa macno ahaan haddii laba ku tusin waayo waxa kama jiraan muhana ma ah biziyaadatin fi aakhirihin inuu kugu tusiyo kugu tusiyo oo yani alif iyo nuun zaydaani caalimaani beytaani siyaarataani kursiyaani rajulaani waa inay ay calaamo aakhirka ka wataan oo alif iyo nuun fi xaalati rafci ama ya iyo nuun fi xaalati nasbi waljari biziyatin fi aakhiri wahiya alalifu fi xaalati rafci walyaau fi xaalatay nasbi waljari waa ko saalixin litajriid hadan saalixun litajriid huwa maa huwa maa dala cala اthnayni wa huwa saalixun litajriidi iska dheh saalixun in mfrad laga heli karo haddaad tiraahda rajulaani rajulaani qaala rajulaani min aladiina yakhaafuuna ancama allahu calayhim qaala rajulaani rajulaani hadda waa la kala jari karaa rajul iyo rajul yaa rajulaani saasay ku timid aalibaani aalib iyo aalib waa la kala jari karaa azaydaani zayd iyo zayd waa la kala jari karaa albeytaani beyd iyo beyday noqona marka saalix litajriid waa inuu noqdaa ko marka mulxaqaadka saalix litajriid ma aha kilaa hadda kala jar bal kilun weligaa ma maqashay maya ithnaani kala jar ithnun ma jirto marka maadaama ay kamid tahay min shuruudi اlmuthana an yakuuna qaabila litajriid bimacnaa an yujarada kulu waaxida can اlaakhar aslan waxaa loo keenay waxaa la yihahdaa muthana maa wadica lithnayni wa aghnaa can اlmutacaaطifayni asalka tathniya maxaa keentay litakfiifi luga intaad dhihi lahayd ishtaraytu fi suuqi sayaaratan wa sayaaratan saasay ahayd asalkeedii markaasaa waxaa lagu yihi sayaaratayni sayaaratayni le iska dheh laqiitu طaaliban wa طaaliban mathala muxamada wa muxameda intaad dhihi lahayd laqiitu Eh, waxaad leedahay muxamadayni marka sidaasaa loo soo gaabiyey waxaa rabaa marka asalkeeda in lagu celin karo ay qaabil litajriid in la kala jari kara la rabaa waxaa kamide eh, wa cadfi milayhi in hadana mid asiga lagu mid e in lagu cadfi karo shuruudaas waa u imaan doonaa muhanaha waxay leedahay shuruud shuruudeeda waa u imaan doonaa laakiin hadda faham mulxaqaad waxa loogaga dhigay marka mulxaqaadkeeda waxa weyaan afartaas kelima keliya wax kooban waay kilaa i kiltaa laakin bishardi esh bishardi idaafatihimaa ila damiir waxaad leedahay jaaani rajulaani kilaahumaa kilaahumaa marka kilaahumaa arajulaani faacil marfuuc calaamatu rafci alif niyaabata can muhana waa garta kilaa waxaad leedahay muakida lirajulayni وتوkيد المرفوع مرفوع cلاaمة رفعه الألف نياaبة عن الضم لأنه ملحق بالمثنى kilaa min alفاad التwkiiday kamid tahay sida ku imaa doonto laakiin waxaa shardi an yakuna مضاaفayn إلى ضميir haddii isim daahir loo idaafeeyo maqsuur icraabtiisa la craaba muthana craabteeda la craabi maayo oo waxaad leedahay jaanii kila rajulayni marartu bikila rajulayni wa nadartu ilaa kila rajulayni fiir saddexdii caamilo isbadesha ayadu waxba kama bedelin marka jaanii kila markaad leedahay kilaa faacil marfuuc calaamatu rafcihi damatun muqadara cala alifi manaca min duhuriha tacaduru mulxaq ma aha markaas walidaalika idaa bimudmarin mudaafa wusila nuqtadaasaa muhima markii damiir loo idaafeey kilaahumaa hadii la yihahdo hadii damiir loo idaafeeyane muakidaat waay keli ah ee keligood ma imaan karaan raaytu kilayhimaa marartu bikilayhimaa si yar baa lagu dhihi karaa munfasil laakiin ayaga daaiman taabic waa towkiiday ku raacaan laakiin iyadoo laba nin hadalka ay ku socdeen haddii labadii nin xaalkoodii ka waran haddii lagu dahaba kilaahumaa aada leedahay marka waxa weeyaan waa icraabtii muhanada siinaysaa damiira loo idaafeeyey marka waxa weeyaan meesha waxaa ku garatay tacriifka horta waan ku tacriifino maa dala cala اثnayn aw ithnatayni bziyaadatin fi aakhiri saalixu litajriid wa caطfu mithli caleyh caطfu mithlihi waa noo imaan doonaa tathniyada waxay ku timaadaa caطfu mithlihi shay lafdigoodana isleeyahay macnihiisana isleeyahay maثala cali iyo cali caliyaani beyt iyo beyt beytaani rajul iyo rajul rajulaani cumar iyo cumar cumaraani aada leedahay laba nin oo isku magaca ah a laysla tafniyin kara laakiin cumar iyo cali caliyaani lama dhihi karo marka macnihii ninka oo kula hadlayo laba cali buu raadinaya adigana cali cumar aad ula jeedaa marka ma ansixayso waxaa rabaa waxa laysku taniyeynayo laba isku mid hadda kursi iyo beyt aan isku leeyahay macnaha ishtaraytu lkursiyeyni oo maxaan ula jeedaa kursi iyo gurigaan ula jeedaa ma ansixayso waxaa la rabaa markii lakala jara laba isku mid inay soo bixi karaan walidaalika alabawaani iyo alqamaraani iyo markii laleeyahay tatniya xaqiiqi maa takliib weeyaan marka nuqdadaasne faham ayib marka muhanihii waxaa laguu sheegay tacriifkeeda waxaa lagu sheegay in waxa lagu craaba ay xuruuf yihiin oo fii xaalati rafcina alif ay tahay fii xaalati nasbi waljarina ya ay tahay mulxaqaadna ay leeyihiin oo afartaas ah waxaa lagu daraa haddii nin magaciisaba uu tahniye yahay nimaaba caliyaan la yihahdo caliyaan marka waxaa la craaba bcraab اlmuthana oo waxaad leedahay jaanii caliyaani oo ninaad ula jeedaa ra-aytu caliyeyni nin keligiisa lagala jeedaa ciidana waa lagu daraa marka muhanihii intaasaan ugu gudubnay muthana waxaa weeyaan sax waa qolaa jirta oo tulsimuhu alأlif oo hadda midii aan soo sheegno ina abaaha qad balagaa fi lmajdi aayataaha gaayatayha inuu yidhaah bay ahayd oo qolaa waxay u isticmaalaan ay ka wada dhigaan sidii maqsuurkay ula dhaqmaan oo laakiin yar weeyaan sideedana khilaafaadka sidiisa markuu aalibka mubtadi yahay ama luqada uu baranayo shayga mutafaq caleyhi baa uu tarkiizinaya waxa shaadka ah iyo waxa yaroo naadirka ah waqti isagama qaaday marka muhanihii shuruud buu leeyahay waxa weeyaan an yakuuna alismu oo in la tathniya la doonaya horta mufradan inuu yahay waa isim awalkii hore muhano ahay lama sii taniyeyn karo ee wax mufrad ahaa la taniyeynaya rajul iyo rajul rajulaani laakiin rajulaani iyadooba taniya ah hadaa tira ah waa sii taniyeynaya rajulaananaani ay noqon lahayd ma banaano an yakuuna mufradan an yakuuna mucraban isimka la taniyeynayo waa inuu mucrab yahay mabni lama taniyeeyo alfaada laisku khilaafsan yahay oo haadaani iyo haataani aladaani iyo alataani asmaau lishaara asmaau lmawsuulaat hadihi اlasmaa jaat calى suurati اlmuhana fahal yucrabu bicraabihima am yubnayaani biاlalif khilaafaa ka jira waxaan markii waxaan u dibdhigaynaa markii muhana iyo maxaan ihahdaa ism mawsuul iyo ism ishaara aan gaarno laakiin afartaas kelimo jaat calى suurati اlmuhana marka ma craabtooda lcraaba kayfa yucrab wahiya mabniya khilaafa ka jooga taas laakiin isimka mabni markuu yahay lama tahniyayo qaacida ahaan u qaado istinaa iska ireeb anlaa yakuuna murakaba tarkiiba masjiya aw tarkiiba idaafiya tarkiib masji xadara mowt iyo baclabaka iyo wixii lamid ah eh. haddii qof baclabaka la yirah qof kalena baclabaka la labadoodii i yimid marka jaaanii bacla bakaani ma dhehaysid tarkiib masji weeyaan asaaba sidiisa u culus haddii halasii tatniiliya culays kalau keenaya waa tarkiibkaas masjiga tarkiibka idaafiga an nimaaba jumla lagu magacaabay nimaaba la yidhaahdaa sidiisabo zaydun qaaim nimaaba la yidhaahdaaba magaciisaaba zaydun qaaim la yidhaahda marka haddii nin zaydun qaaimu la yiraahdo mid zaydun qaaimun la yiraahdo waxaa loogu magacaabay jumla mubtada i khabar ka koobana qof lagu magacaabay ama ficili faacil eh, dahaba eh, cuhmaan a nin magacaabay magaciisabaa dahaba cuhmaan la yirahda haddii marka la yirahdo hala tahniya dahaba dahabanaani cuhmaanaani maa marka anlaa yakuuna tarkiiba masjiyan walaa tarkiiba isnaadiyan tarkiibka idaafiga ahaa aa laga ogolyahay kelia tarkiibka idaafiga hadda fiir alcabaadil oo kale kamid cabdullaahi cabdiraxmaan cabdilmajiid haddii in la taniyay la doono kan horaa la taniyeyna oo jaaanii cabdaa allaahi aad leeda alifaa la keena markii jaanii cabdulaahi buu ahay awalkii hore cabdu faacil marfuuc calaamatu rafci dama daahir cabdu mudaaf allahi mudaafile saasuu ahay tahniye markii laga dhigo tarkiibkan waa tarkiib idaafi waaye masji ma ah isnaadina ma ah marka waxaad leedahay jaaanii cabdallaahi alifti way ku hoos jirtaa sidii waqaala alxamdu lilaahi aladii waqaala amd waqaala alxamdu waaye tanna sidaasoo kale cabdاlaahi marka waxaad leedahay cabda faacil marfuuc calaamatu rafci alif niyaabata can dama cabda mudaaf allahi mudaaf ilayh nuuntina waxaa loo gaday oo loo gooyey lilidaafa cabdaani lilaahi bay jaaanii cabdaani lilaahi nuunta idaafaa loo gooyey aliftina waxa weye waxay u qarsoontay waxaa weye albaa ka dambaysa cabdallaahi baa laleeyahay markii mufradayna cabdullaahi markuu tahniyayna cabdallaahi cabdaa allahi saasay ka dhigan tahay markaas ayib marka shuruuda oo waxay kamid tahay tahniyada waxaa kamid oo qariibe an yakuuna almuthana munakaran waxaa le shaygi markii in la tahniyee la rabo waa inuu nakiro ahaada asoo macrife lama tahniyeynayo oo waxaa la leeyahay mathala zayd iyo zayd jaaa zaydun wa jaaa zaydun iyadoo saas cibaarada ay tahay zayd nin la yaqaano waa markii in la tahniyee la rabo waxaa lagu leeyahay nakira niyeysu oo waxay noqonaya jaa zaydaani markaas kadib al oo tacriif geliya jaaani zaydaani dhe markaas waxaa laleeyahay inay nakiro yihiin waxaa kugu daliil markii la tahniyey al baa la geliyay alna ma gasha asmaa oo aclaam ma gasho ila lilamxi maa qad nuqila canhuma oo kale waa imaan karta laakiin azaydaani hadda ashi markii hore inta la nakiray iyagoo mufrad ah zayd io zayd ayagoo macrifa inta la nakira zaydaani layihi markaasaa alla geliya azaydaani laleeyahay saasay ay leeyihiin waa iska takliiftaas waxaa nooca ma tacab shuruudiisa waxaa kamide an yakuuna اlithaani mutafaqiyay allafdi w اlmacna inay lafdiga iyo macnaha iska waafaqsan yihiin hadday lafdigu kala duwan yihiin sida hadda aan soo sheegnay kursi iyo beyt albeytaani laguma taniin karo lannahu labadii way kala duwan yihiin cali iyo muxamed lama dhihi kara jaaanii caliyaani oo waxaan ula jeedaa muxamed iyo cali lagaa yeeli maayo alfaad yaraa lagu arkay oo takhliib ah alcumaraani oo lagala jeedo umar iyo abubakr iyo alqamaraani oo lagala jeedo qamarka iyo shamsi iyo alabawaani oo lagala jeedo ab iyo um laba oo lafdiga aan iska lahayn oo laysku taniyey taqliiban xaalaad naadira ah, yuxfadu kamaa waradat walaa yuqaasu calayhima oo ma dhihi karteed aniga alqamaraani maadaama shamsi qamar laysku kulmiye ah anigana zaynab iyo maxaan ku iraahdaa iyo khaalidan isku jamcinaho jaaanii khaalidaani aan le waxaan ula jeedaa khaalid iyo zaynab lagaa yeeli maayo kuwa sidooda ku soo arooree loo dhaafayo ayib alcamaraani waxaa kamid a ah an yakuuna mutafaqay almacna macnaha inay iska waafaqsan yihiin oo mathala had dirtaan alcayn اlbaasira iyo cayni jaariya isha wax lagu arka cayna la yidhaahda biyaha socdana cayn baa la yidhaahda marka ma dhihi karaysid ra-aytu lcaynayni oo maxaad ula jeedaa markii lagu yidhaha aad tiraahdo isha wax lagu arko ninkan ishiisa iyo ishaan biyaha socotaan labadii indhowaadaan u jeedaa markaasaa lagu leeyahy labadan lafdiga haba iska waafaqsanaanane macnahay ku kala duwanyat hadii cayn jaari eh, mathalan cayn jaariya wa hadii cayn baasira marka isma keeni kartaa isku tahniyna lagu leeyahy marka shuruudaasaa kamid waxaa kamid ah la yihahdaa an yakuuna lahu thaani fi lwujuud shayga la tahniyeynayo shay kale inuu koonka labaad uu ku leeyahay laakiin mufrad wixii haddii uu yahay lama taniyeynayo lama taniyeynayo sidaas oo kale eh, anlaa yustagnaa canhu bitaniyati gayrihi kelimada haddayba taniya tusinayso ayada lama taniyeyn karo maثala sawa oo kale in اladiina kafaruu sawaaء calayhim andartahum sawa lama taniyanay lannahu sawa waxay ku tusinaysaa laba shay oo eg ayadaaba bilafdihaa taniya ku tusinayso marka shafci oo kalaa kamid ah, tiro wada eg waay tiro eg sadexi saddexaad shafci la yihah maalan eh, maxaa dhila maya afar iyo lix iyo sideed iyo tobanaa shafci la yidhaahda tira oo macnaha eg waay marka shafcaani iyo sawaaani lama dhahay waa iska wax naadirahoo yimaada ma ah marka taas tathniyadi weeyaano bilأlif irfaci muthana wakila ida bmudmarin mudaafa wusila ilى aakhirih bmacnaa ana almusanifa yuriidu an yubayina lana ana almuthana min alarbaca alati tucrabu bاlxuruuf wa ana almuthana turfacu biاlif w ana almuthana yurfacu biاlalif wa anahu yunsabu wa yujaru biاlya wa ana lilmuthana mulxaqaati hiya arbacatu alfaad wa hiya kilaa wa kilta wa thnaani wa thnataani wa sababu ilxaaqihima bilmuthana anahu laa yuujadu min lafdihima mufradu wa calayhi fahadihi min almulxaqaat ayib hada khulaasatu ma dakarahu lmusanif huna warfac biwaawin wabiyajri wansib saalima jamci caamiri wamudnibi intana wuxuu kaaga galaya musanifka raximah اllahu tacaala waxa la yihaahdo jamcu mudakar saalim jamcu mudakari saalim tacriifkii oo aan u soo bixinay eh, muhanihii iyo asigana la siinaya oo markii inaad tacriifisad aad rabtid maa dala calaa akhara min ithnayn maa dala calaa akhara min ithnayni fiiri jamcu dakar saalim dumarka ma yimaado baynamaa tahniyada waa hindaani zaynabataani faatimataani tahniyada waxaa weeyaan dumar iyo rag waa wada galayaan laakiin jamca waxaa la yihahda jamcu lmudakari saalim waa jamac oo rag ay leeyihiin waay dumarka jamac kala yeeshteen waa la kala baxay marka musanifku wuxuu leeya warfac god biwaawin waaw ku god saalima jamci caamirin wa mudnibin isimkaas oo caamir ah eh, jamaciisa midkiisa nabad galay waaw ku god io wa mudnibin saalima jamci mudnibin mudnib oo wasfi ah nin dembaabay haddii jamaciisa ou nabad galay mufradkiisa asigana waaw ku god wajrur hoos dhig wansib kordhig biyaa-in yana ku god kuna hoos dhig saalima jamci caamilin wamudnimin tanaasuc waa labada waa wada taalla warfac daas iyo saalimin maxaan dhilaha iyo ijrur iyo insib saddexdaas ficil saalimadaasay ku doodayaan marka midka akhiirka ah maa la siinaa oo kuwa kale asigoo kale maa loo qadara mase kan horaa la siinaa midka damba yaa asiga loo qadaraya intaba waxa weyaan waa waa waa sax weeyaan reer basriin iyo kufiyiin isku khilaafsan si inoo imaan doonto fii baab tanaasuc marka warfac godbi ku god wajrur wansib wajrur hoos dhig wansib kordhig biyaa-inku hoos dhig ku kordhig saalima jamci caamirin caamir jamciisa midkiisa nabad galay oo aan tagsiirka nabadgalay iyo wa mudnibin mudnib jamciisa midkiisa nabad galay waaw ku god yana ku kordhi kuna hoos dhig intaas waay jamcu اmudakari saalim inuu ku yirahdo rabaa ana اjamca اlmudakari saalim yurfacu biاlwaawi wa yunsabu wa yujaru bilya intaas keli a ah waa meesha hadda wax kaga jira oo marka waxaad leedahay jaaanii alcaalimuuna aad leedahay jaaani اlcaalimuuna yacni kuwii caalimiinta ahaa i yimaadeen marka wa ra-aytu alcaalimiina wa marartu bilcaalimiina hal mithaal la iska qaaday mithaalka litawdiixi alqaacida loola jeedaay ee shardi ma aha hadda fiiri wاlmuؤminuuna wاlmuؤminaatu bacduhum awliyaau bacd wاlmuؤminuuna waawgaasaa lagu goday fiiri wاlmuؤminuuna mubtada marfuuc wcalaamatu rafcihi اlwaaw niyaabata can اdm lأnnahu jamc mudkr saalim wnuuna ciwad can الtanwiini fi اsm mfradi wاlmuؤminaatu fiiri midii lagu cadfay xarakaa lagu goday sidii muؤminaatu damadaas ay u laheed ay ahayd inay waawda meesheeda ay damo timaado marka way cuslaada waawgaasaa lagu bedelay ayadoo la kordhigayana ina almuslimiina wاlmuslimaati wاlmuminiina wاlmuminaat muminiin iyo muslimiin qaanitiin saadiqiin khaashiciin jamcu dakr saalim waa kuligeed ayib التائبون العاabدون الحاamدون السائحون الراaكعون الساجدون الآmiرون بالمعروف والناaهوna عن المنkر الxاaفظوna لxuج كلhaa جمع مذkر sاaلم w ayadoo waصفi a waay kuligood marka waawna waa lagu godaa yana waa lagu kordhigaa waana lagu hoos dhigaa intaas ulajeedada intaas weeyaan tacriifkiisane tacriifkii jamcigii oo waxaan ku irahdaa oo muthanihi maa dala calaa akthara min ithnayni biziyaadatin fi aakhirihi saarixun litajriidi wa caطfi mithlayhi calayh sidii aan kugu soo sharxay unbaa ad ogelinaysaa intaas asiga tacriifkiisa intaa weeyaan ayb marka jamcu lmudakar saalim waxa weeyaan mulxaqaad buu leeyahay musanifkii marka mulxaqaadkiu kaaga bilaabay marka waxaa intaanan gelin shuruud buu leeyahy jamcigaas saddex shuruuda ah ugu muhiimsan shayga la jamcinaya mufradkiisa in taa-i taaniid ku jirina la rabaa kow midda labaad magaca inuu mudakar inuu yahay aa la rabaa midda saddexaad inuu mudakarkaas haddana nin caaqil ou leeyahay fiiri hadeertaan an axaduhaa alkhuluu min taai taaniitha la yidhi hadda alxa haddii alxa la yidhaaha la jamciyo jamcu dakar saalim lama jamci karo liannahu alxa hadda waa isim oo mufrad ah oo mudakar licaaqilin ah laakiin wujuudu taai tani tamnachu min an yujmac bijamci mdkr saalim oo طalaxuuna lama dhahi karaya baynamaa hadda zaydun zayduuna muxamedun muxameduuna caliyun caliyuuna sidaasaa laleeyahay asagoo calam ah marka waa inuu ahaadaa marka hore taa taaniih maxaa lagu jamcina طalaxaat jamcu muanath saalima la aadina liannahu lafdigu muanath ka yahay marka wixii lafdiga muanathka ah, walow macnihiisa mudakar ahaada jamcu muana saalim baa ah la aadina ko an yakuuna limudakarina la yidhi isimka haddii uu ta ka maqan magac dumareed uu yahay lama jamci kara sida zaynab oo kale zaynab hadirtaan waa isim oo calam ah taau taaniithna kuma jirto laakiin likownihi isma mraa jamcu dakar saalim lama jamci karo zaynabuna lama dhihi karo laakiin zayanib aa lagu jamcinaya nabiga waxaa ku yihi zaynaba erida kuu taagan markii la yihi ayu zayanib uu nabiga yihi alayh salaatu wasalaam jamcu tagsiira la jamciye marka zaynab waxa waay likownihaa isma mra'atin ay tahay lafdigaba mudakar ka ahaatee lama dhahay sidii dalxo mudakar eba dumar loo aadiyey zaynab oo lafdiga mudakar ka ah ayadana jamca oo mudakar hala aadiye lama dhahay intaba jamcu anad saalim ama jamcu tagsir alaadina an yakuuna licaaqilin haddane magaca waxa weeyaan inuu haddana caaqil ou leeyahay waxaan kale waxa weeyaan lama jamcin karo inuu calam yahay ashardi a ah oo caaqilna uu leeyahay hadda fiiri xajar iyo beyt iyo kursi kuli ma la jamci kara jamcu dikr saalim liannahu calam ma ah wasfina ma ah shayga la jamcina jamcu dikr saalim inay calam nin u yihiin oo isim calam inuu yahay iyo inuu wasfi yahay oo muminuun iyo taa'ibuun iyo caabiduun wasfigii soo sheegayn marka hadda xajar xajaruun lama dhahay laakiin axjaar jamcu tagsiira ah lagu jamcina bikhilaafi اlmuhanaa xajaraani beytaani kursiyaani fiir waa la tahniin kara lakiin lama jamci karo jamcu dikr saalim lama jamcin karo marka sidaas weeyaan shuruudiisa taasaa ka mid eh. ayb marka musanifka wuxuu kuu sheegayaa halka kan maxaan ku iraahdaa mulxaqaadkiisi warfac biwaawin wabiyajru wansibi saalima jamci caamirin wamudnibi washibhidayni wa bihi cishruuna wbaabuhu ulxiqa wlahluuna uluu wcaalamuuna ciliyuuna waaraduuna shada wasinuuna wabaabuhu wamila xiinin qad yali dalbaabu wahwa cinda qowmin yatari intaana wuxuu kaga hadlayaa mulxaqaadki kulu maa ulxiqa bijamci mudakari saalim yucrabu bicraabihi wain lam yakun tatawafaru fiihi shuruud markaasuu wuxuu ku yiri washibhidayni saalima jamci caamirin soomeen saalima jamci shibhidayni labadan oo caamir ah iyo mudnib labadaas waxa shabaha caamir hadda fiiri waa isim oo calam ah oo mudakar ah licaaqilin ah marka waa la jamci karaa caamiruuna aada leedahay jaaanii caamiruuna wa ra-aytu caamiriina wa marartu bicaamiriina waa haddii saddex nin oo magacaas lela helo waay waa wasfi tn calmu u jooga waxaa la jamcinaya jamcu mudakr saalim ima wasfun limudakar oo caaqil ah ama calam oo limudakar ah labadaas waay mudnib hadda waxaa waaye sida taaib oo kale waa mudnibuuna mudnibiina marka labadiba midba meelay u joogtaa kana waxa weeyaan mufrad calam ah kana wasfi limufradin calamin ay noqonaysa waxaa lagu leeyahy marka wa shibhidayni labadaas wixii shabaha labadaas wixii shabaa jamcu dakr saalim oo dhan waay oo markaa alkhaashicuuna altaa'ibuuna alcaabiduuna ilaa gayri dalika muxamaduuna cuhmaanuuna caliyuuna cumaruuna kulli waxaas wixii shabaha washbidayni yacni wixii mufrad carab ah caamir oo kalena mid noqonayaan wixii wasfuli mudakarin caaqil ane weeyaan ayagana waxay noqonayaan sidii mudnib washbidayni labadaas raacsi waay marka wa bihi cishruuna wa baabuhu ulxiqa walahluuna ayib intaa waxaa weeyaan wa ulxiqa bihi cishruuna yaa la haleeshiyey wa ulxiqa bihi bijamci mudakari saalim waxaa macnaha la haleeshiiyo lamid ah cishruuna cishruun iyo wa baabuhu iyo walahluuna iyo uluu wa uluna uluu iyo wacaalamuuna iyo ciliyuuna wa ciliyuuna iyo wa araduuna shada wa sinuuna intan waxaa mulxaqaadkii wa ulxiqa waxaa la haleeshiiyo macnaha lagala mid dhigay bihi bijamci اmudakri saalim cishruuna iyo wa baabuhu baab cishriin maxaa waay halaaثuun arbacuun khamsuun situun sabcuun thamaanu baabuhu iyo wاlahluuna aan la haleeshiiyo lagala mid dhigay io wa ulu aa lagala mid dhigay io wa caalamuuna aa lagala mid dhigay io ciliyuuna aa lagala mid dhigay wa araduuna shada araduuna waa shaad noqotay in sidaa lagu jamciyo iyo wa sinuuna iyo wa baabuhu sinuun baabkiisa waqad yaridu sinuuna inay soo aroortaa dhici karta mithla xiinin waqad yaridu dalbaabu baabkan asiga ah oo sinuun ah mithla xiinin inuu ku yimaadaa dhici karo wahwa asigana yataridu wuxuu qiyaas noqdaa cinda qowmin intaan laqbadaas kugu soo noqdo horta markii hore aan ku cadeeyo jamcu lmudakari saalim waawna waa lagu godaa yana waa lagu kordhigaa waana lagu hoos dhigaa waa iska dhamayna taas tacriifkiisana waa soo sheegnay miithaalkiisana caamir iyo mudnib waay shuruudda ou leeyahayne waa soo cadaynay inta mulxaqaadkiisuu sheega mulxaqaadkii marka afar qeyba u kala baxaan qawaacida loo qaataa waxa weeyaan marka ugu horeyso asmaau jumuucin laa waaxida laha min lafdiha shay jamac ku yimid mfradna aan lahayn لأnhu min shuruuطi jamc الmdakr saalim waxaa kamid eh an yakuuna qaabila لtajriid in la kala goyn karo oo hadda hadii la yihahdo ataa'ibuuna maxay ka kooban tahay taaib i taaib i taaib ayagoo saddex taaib iyo wax ka badan ah taaibuun laisku daray boqol qofood ha gaarto kun ha gaarto malyan ha gaarto kaas waxa weeyaan saalix litajriid waay laakiin kulu maa jaa calى suurati اjamci اmudakari saalim biaakhirihi waawun aw nuun aw ya aw nuun waxaa laleeyahay aanan mufradna lahayn yulxaqu bijamci mudakari saalim waxaa kamida marka kaas uluu iyo caalamuuna iyo cishruuna iyo baabuhu oo halaaثuun arbacuun ah hadda fiiri uluu ulul albaabi imisaa qur-aan ku soo aroortay ina fi dalika ladikraa liuli albaabi ulil albaabi marka uludaas ay daaiman waa la idaafeeya laakiin marna ulul albaabi marna ulil albaabi jamci mudakr saalim suuradiisa ku timid mufrad ma leedahay marka ulu maya mufrad maka keeni kartid ko caalamuuna a tiri ina fi dalika ladikra maxay ahayd ina fi dalika laaayaati lilcaalamiina lilcaalimiina caalamiin iyo caalamuun caalam waxaa layihaha maa siwa allahi haddii lasii jamciye maxay noqonaysaa marka marka caalamuun mufrad ma laha oo lama dhihi kara caalamuun mufradkeeda bifatxi laam caalimiin waa iska sahlan tahay jamcu dakar saalim war sax waay caalim oo nin cilmi yaqaana haddii lagu jamciyo caalim caalim caalimiin iyo caalimuun ay noqonaysaa taas lagama hadlayo laakiin caalam bifatxi laamia laga hadlaya midka mulxaqa ah caalamuuna haddii mufradki caalammaasi wala u yahay caalamuuna muxuu yahay marka marka lama dhihi karo caalamuuna waa jamc caalam oo mufradkiisana waa caalam lama dhihi karo liannahu caalam sidiisuba jamc ku yahay marka mulxaqu bijamci mudakar saalim cishruuna mufrad ma laha ishruuna mufradkeeda cashrun waay laa cashr maa mufrad waaba idaaba jamaca be halaaثuuna jamac mal mufrad ma laha marka qeyb waa qeybkaas asmaau jumuucin laa waaxida laha min lafdiha kasoo dhex baxsa marka ayaga kuwaan hadda uluu iyo caalamuuna ayaa kamid ah mulxaq bijamci mudakr saalim lanahu laa waaxida lahu min lafdihi mufradna jamc mudakr saalim waxaa rabaa mufrad in laga hela waa hal qeyb mida labaad jumuucu taksiirin waay fiiri jamcu mudakari saalim waxaa kamida shuruudiisa an yaslama mufraduhu min ataksiir markii la jamcinay hadda fiiri muxamed jamc geliyaa lagu le jamcuksaar muxamaduuna caliyun geli caliyuuna cumar geli cumaruuna waawgii iyo nuunkii unbaad gadaal kaga dartay isimkii kore waxba kama aadan bedelin marka sidaasa waxaa loogu magacaabay jamcu mudakari saalim mufradkii nabadgalay jamciisi waay marka haddii uu yimaado isim mufradkiisi dhaawac la gaarsiiyey markaa kadib jamcu dakar salim lagu jamciyey qaacidadii waad ka bixinaysaa markaas mulxaqaad ka dhigaysaa jumuucu tagsiira la yihahda maxaa ka mid ah eh? waxaa weeyaan banuuna iyo araduuna iyo sinuuna iyo baabkiisa ka mid ah hadda fiiri mufradka banuun haddii baniin iyo banuun lagu jamciyo mufradkii ibnun uu ahay ibnun markuu ahay ibnaani tahniya laga dhigay jamci marka jamci waxay ahayd in la yidhaahdo ibnuuna in la yidhaahdo oo mufradkii ibnun ah inaan waxba loo geysanin markaasaa mufradkii inta la jijibiyey yaa banuun lagu keenay fiiri ibnun asoo ahay hamsadii waa la tuuray ba'dii reebneed waa la kor dhigay markaasaa waxaa weeyaan jamcu dakar saalim suunadeeda laga dhigay markaa waxaad leedahay banuuna waxaad leedahay haa haaulaai banuuna wa ra'aytu baniina marka waxaa le marfuuc calaamatu rafci waaw niyaabatan can dama liannahu mulxaqu bilmuhana maxaad mulxaq ugu dhigta haddii lagu yidhaahdo lianna mufradahu fii xaali jamcihi jamca mudakari saalim lam yaslam min ataksiir wa min shuruudi jamci اmudakari saalimi an yaslama min ataksiir fii mufradihi saalim saalimuuna caalim caalimuuna aan laga waxba loo haye waxaa lamid ah baa lagu leeyahay araduun shaad weeyaan fiiri araduun maxaa laga keenay sabca aradiin qur-aanka hadda jamac kuma soo aroorin laakiin axaadiida nabiga caleyh salaatu wasalaam طuwiqa calayhi bisabci aradiina yaa ku soo aroortay marka aradiintaas jaa-ad calaa suurati calىa suurati aljamci اlmudakar saalim maxay laadahay marka ayada hadda mufrad limudakarin caaqilin ma ah wasfina ma ah kow haddana mufradkeedii lam yaslam min ataksiir ardun ay ahayd ra'da way reebneed hadda markii la jamciyey ra'di waa la kordhigay araduuna taksiir baa mufradku ku dhacay marka akhar min wejhin ay mulxaq ku noqotay marka hore waxaa weye mfrad calam oo mudakara ma aha lannahu ardu waa ismu oo muanath ko haadihi ardun aad leedahay huwa ardun ma marka hore waxaa weyaan ismu mudakar ma aha calamna ma wasfina ma aha marka jamcu mudakar saalim meeshuu ka kacilay waa ladahay ko mida labaad mfradkeeda lam yaslam min ataksiir ardun bay ehracdu waa reebeen waa la kordhigay sidaasay mulxa ku noqotay markaasuu musanifku wuxuu yiri haddana sinuun iyo wabaabuhu sinuun iyo baabuhu waxaa la yidhaahdaa kulu hulaaثiyin xudifat laamuhu wa cuwida canhaa haau taaniih fiiri sinuun mufradkeeda maxaa waay sanatun fiiri tawa ta'daas asalkeedii waxay ka timiday waaw bay ka timid siniwun ay ahayd marka siin iyo nuun iyo waaw hulaathi buu ahaa asoo hulaathi ah yaa laamtiisa la xadfay laamta xarafka ugu dambaysa lagala jeedaa laamtii xarafkii ugu dambaysa waawgii markii la xadfay yaa taa u taaniih lagu soo badel qaatay markaasaa waxaa la yiriyey sanatun yaa la yiri marka iyadoo sanatun ah sanawaad in lagu jamciyay aheed jamcu muana saalim la gaarsiiye waa sida macruufka ah marka qaarkeed jamcu dakar saalimaa lala aaday markaasaa waxaa layihi sinuuna ala yihi marka maxay mulxaq maxay ku noqotay mulxaq waxay ku noqotay baa lagu leeyahy ku dhacay kowdhe midda labaad asalkeedi mufrad licaaqilin mudakar ma ahayn wasfina ma ahayn labadiiba way weysay marka baabu sinuun wa baabuhu waxaa lagala jeedaa sinuun iyo baabkiisa kulu thulaathiyin xudifat laamuhu wacuwida canha taau taaniih walam yukasar yani jamcu tadkiir ah laga dhigay jamcu muana saalim lagama dhigin waxaa lamid ah laleeyahay wa cidiin wa cizatin wa ciziin wa thubatin wa thubiin ilaahi wuxuu iri kam labithtum fi lardi cadada siniin aladiina jacaluu qur'aana cidiin can اlyamiini wa can الshimaali ciziin saddexdooda fiiri aladiina jacaluu qur'aana cidiin craab hadii lu yihahda jacaluu ficli faacil waay alqur'aan mafcuul bihi awl cidiina mafcuul bihi thaani mansuubu calaamatu nasbihi lya niyaabata can اfatxati liannahu mulxaqu biاljamci اlmudakari الsaalim lannahu muanath ayba ka yimaadeenba ayaga oo mufrad ah marka qeybtaas waxa waay waa qeybtii labaad marka asmaau jumuucin laa waaxida min lafdiha jumuucun lam yaslam mufraduha min ataksiir waa midka labaad midka saddexaad jumuucu tasxiixin lam tastawfi shuruud waxa weeyaan isim mufradkiisa ou nabadgalay laakiin shuruudda ma dhamaysanin waxaa lagu mihaaliyaa ahluun iyo waabiluun shakalatnaa amwaalunaa wa ahluunaa ahl maxaawa fi luga alcarabiya ahl zawjada iyo caruurtii la yihahda isim mufrad oo mudakar miya maya fiiri shardiga u waayay arag mufrad mudakar caaqila laga rabay ahl haddii la yihah mufrad waa yahay sax markii la jamciya ahluuna mufradki waa la nabadgeliyo jumuucu tasxiix waa yahay oo mufradkii saalim waay laakiin shardiga u waaye waxa waaye mufrad oo mudakar oo caaqil calam ma ah ee muanath waaye ninka zawjadiisa ahluhu a laleeyahay ahlu fulaan oo zawjadia lagala jeeda marka waxay ahayd in jamcu taksiir ama jamcu muanath saalim la jamciyo markaasaa waxaa la jamciyey jamcu mudakari saalim marka wuxuu layahay mufradka uu kasoo inilaaqeen marka ahluna marfuuc shakalatnaa amwaaluna waxa weye amwaaludaas faacil waay wa ahluna macطuuf calى marfuuc wlmacطuuf calى marfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi اlwaaw niyaabata can اdama lanahu mulxaqu bijamci اlmudakari الsaalim saasaad leedahay ahluna waabiluuna waabil fiiri hadirtaan waa roobka badan waay waabil marka waabil waabilaat in lagu jamciya ay ahayd waabiluun a lagu jamciye in lam yusibhaa waabilun faal waabilun marka waabil hadda muxuu yahay waa maطar waa nakira waay hadda fiil rajul oo nakira waa la taniya rajulaani waa la dhihi karaa laakiin rajul lama jamci karo rajuluuna laguma jamci karo maxaa yeele waxaa weyaan calam ma ah mufrad calam ah la rabaa ama wasfiaa la rabaa marka rajul hadda wasfina ma aha calam limufradin mudakarina ma ah ayib marka rajuluuna waa laga diida sidaasoo kale kursi kursiyaani waa la tatniin kara lakin kursiyuuna lama dhihi karo beyt beytaani waa beytuuna lama dhihi karo sidaasay ahayd waabil maadaama nakira uu yahay oo sidii rajul oo kale inan waabiluuna la dhihina ahayd maca daalika wuxuu ku yimid calaa suurati jamc mudakar saalim markaasaa waxaa laga mid dhigay mulxaqaadkiisi taas waxaa waa jumuucu tasxiixin lam tastawfi shuruud shuruuddii waxaa weeyaan calam limudakarin ay ahayd inay ahaadaan calamnimadiia laga waaye raabica waxa weeyaan oo mulxaqaadka kamid eh maa bihi min hada aljamci nimaaba waxaa laysaga magacaabay zayduun nimaa la yidhaahda ciliyuun hadda ciliyuun fiiri wamaa adraaka maa ciliyuuna ciliyuun ma dad badan ah maya oo oo magac janna meel ay jannada magaceeda ay tahay makaan ka mid ah marka asoo hal sheey jamcudiksan maxaa laga rabay inuu mufrad lahaado inuu akthar min ithnayn ku tusinayo ciliyuunna maxuu noqday hal makaan magaciisa waay annagana waxaan soo nidhi jamcu dikr saalim maa dala calaa akara min ithnayni aan soo nidhi kan hadda ciliyuun hal masheey ku tusinay marka ma waxaa la dhihi karaa jamcu dikr maya shardigii wuxuu waaye wain jaa calaa suurati jamci mudakari saalim laakinahu waxa weeyaan yucrabu bicraabihi marka musanifku waxawa geel duday uu kaaga dhigay wuu isdhexgeliyey adiga marka kala qaada qaar waxay jamcu mulxaq ku noqdeen liannahu laa waaxida lahu min lafdihim sida uluu iyo caalamuuna iyo cishruuna kasoo dhexbaxsamaysaas kow qaarna waxa weeyaan mufradkoodii lam yaslam min ataksiir waa sida sinuna iyo banuuna iyo araduuna oo kala waay ayagana gooni soo saaro midda saddexaad jumcuucu tasxiix lam tustawfi shuruud sida ahluuna iyo waabiluuna waa idna gooni u saaro mida afaraad ciliyuuna waayo maa sumiya bihi bihada ismi hal qofaaba lagu magacaabay zaydun ciliyuun caliyuun ninaaba la yiribo waana badan yihin waa laga hela caalamka marka waxa weeyaan filistiin a kamid magacaa lagu magacaabay markaad icraabaysid inkastoo loo laazimiyo Eh, sidaasay ahayd marka afartaas nooc oo qawaacida loo sameeyey min mulxaqaati jamci mudakar saalim jamcu mudakar saalim ma aha laakiin way u egyihiin waay asagay u egyihiin markaasuu wuxuu ku yidhi warfac biwaawin wabiyajru wansibii saalima jamci caamirin wamudnibi wa shibhidayni labadaas wixii shabaha oo shuruudii ay ka buuxiyeen kuwaas waa iska dhaaf markaasaa wuxuu ku yiri wa ulxiqa waxaa la haleeshiiyey bihi biljamci mudakari saalim cishruuna iyo wa baabuhu cishruun baabkeeda oo waxa weeyaan maxaan ku yidhaha halaaثuuna arbacuun khamsuun tiscuun ilaa akhirih cishruuna iyo baabuhu maxaa loo haleeshiyey liannahu laa waaxida min lafdihim wاlahluunana waa la haleeshiiyey ahluun maxaa loo haleeshiiyey waa jumuucu lam tastawfi shuruud oo ahligaas waa nakiro calamna ma aha mudakarna ma aha waa mulxaqa saasaa looga dhigay uluwa caalamuna la haleeshiyey liannahu laa waaxida lahu min lafdihima ciliyuuna waxay lamid tahay maa sumiya bihi makaan keligiisaa lagu magacaabay jamcu kasaalib ma aha marka liannahu jamcu kasaalib min miisatihi wa khasaa'isihi an yadula calaa akthara min ithnayni wa araduuna shada araduunana waa shaad noqotay w sinuunana shada iyadana iday u taala ayib macnaha wa araduuna wasinuuna wa baabuhu shada saas waaye icraabta saas aanay u taagan tahay araduuna iyo sinuuna iyo baabkiisana maxay u noqdeen liana mufradahum mufrada hadihi اlalfaad lam taslam min ataksiir jamcana waxaa layidhaha jamcu lmudakari saalim midkiisa mufradkiisi jamcu mufradi اlmudakari saalim aa la yidhahda midkii mufradkiisa uu nabadgalay min ataksiir xiina jamcihi kaasaa la yihahda marka sidii aan kuu sheegay le u kala baxso wa biاkhtisaar shadiid yaquulu lana اlmusanifu raximah اllahu tacaala ana jamca اlmudakari saalim min alashyaء alati tucrabu bاlxuruuf la bاlxarakaat hadihi nuqطة اlأulى ثuma inahu yurfacu bاlwaawi niyaabaة can الdma w yunsabu bاlyaai niyaabaة can اlfatx w yujaru bاlyaai niyaabaة can اlkasra hada jamc اmudakari saalim bsharطi an yakuuna mufraduhu calama limudakari aw wasfa lahu hada sharط min shuruuط jamc اmudakari saalim xatى yujmac allafظ calى jamc mudakar saalim laa buda an yakuuna اlmufradu calama limudakari aw wasfa lahu ayb w an yakuuna qaabila lلtajriid falidalika ra'ayna asmاءa tujmacu calى suuraة اjamc mudakari saalim wlam tanطabiq calayha tilka الshuruuط famaada naxnu saanicuuna biha naxnu naquul ina hadihi اlasmاء alatii lam tastawfi shuruuط اljamci اlmudakari saalim nulxiquha biاljamci اlmudakari saalim icraaba walakinaha laysat min aljamci اlmudakari saalim xaqiiqaة hada khulaasaة maa dakarahu almusanifu huna fi hada اlbaab markaasuu wuxuu ku yiri wada lbaabu baabkan asiga qad yaridu dheh waqad yaridu beytka ugu dambeeya waqad yaridu dalbaabu baabkan kana inuu soo arooraa la arkaa mithla xiinin xiin oo kale baabkan oo araduun iyo sinuun in sidii oo xiin loo icraabo wahwa icraabkaasna yataridu waa qiyaas noqda cinda qowmin oo sinuun marna jamcu mudakar saalim baa la haleeshiyaahoo oo waxaad dhihi kartaa haaulaai sinuun wa marat binaa sinuun wa maxaan ku irahdaa wa asaabatna majaacatu siniin aad dhihi kartaa waa markay mulxaq tahay marna waxaaba laga yaabaa in laga dhigo mila xiin oo sidaad leedahay eh, xiinan xiinun xiinin oo aad ya- u laasiminayso yaa waxaa laga yaabaa inaad sininon loo isticmaalo oo sidii nabiga calayh salaatu wasalaam kama fi bacdi riwaayaat allaahuma ajcal calayhim siniina ka sini yuusuf fiiri allaahuma ajcal calayhim siniinan ou nabiga yihi fii riwaaya waay allaahuma ajcal calayhim siniinan marka jamcu mudkasaal madaa tahay jamcu mudkasaal lama tanwiiniyo siniinan ka siniin ka siniini yuusuf haddii la yidhah allahuma ajcal calayhim siniina ka siniin yuusuf mulxaq waay riwaayadaas haddii allaahuma ajcal calayhim siniina ka siniin yuusuf haddii la yidhahdo mulxaqay noqonaysaa laakiin haddii la yidhah allaahuma ajcal calayhim siniinan ka siniini yuusufa ka siniini yuusufa fiiri markaa siniinan mfrad mansuub calaamatu nasbi fatxa daahira laleeyahy ka siniini siniin majruur bikasra calaamatu jiri kasra daahira laleeyahay markaas sidii xiina loo ciraabi karaa dadaaba agtooda taas qiyaas ay ka tahay ayuhumaa aqwa hal ana siniin in sidaas loo isticmaalo maa fiican mase in eh, jamcu saalim la gaarsiiyo allahu aclam laakiin eh, shaarixa oo ibn caqiil oo kale wuxuu leeyahay midkaas qiyaas ma noqoto musanifka hadda muxuu yiri wahwa cinda qowmin yatarid wuxuu iri ma aha itiraad ma aha buu iri saxiix anahu laa yatarid markaasaa waxaa lagu miithaaliyey dacaaniya min najdin faina siniinahu lacibnaa binaa shiiban washayabnanaa murdaa shaacirkaas nin baa waxaa la yidhi intuu adeerkiis gabar ka doonay ou adeerkii ku xiray gabadhayda waa ku siinaa laakiin xoolahaas keen xoolihii marka xoolo badana laga dalbay malaha tacjiiza iskaed aabihiisu u tegu xoolahaas iga bixi makaa bixi kari buu ri markaasuu iska tegay oo ardulfaris iska aaday marka markii lagu soo hadal qaadaba najdi wuxuu leey iga dhaafa meeshaas ha igu soo sheegine waxaa jooga adeer oo damac badan oo gabadhiisii xoole igaga xiray iyo aabba bakhiil oo wiilkiis inuu xoolo ka bixiyo diidaa jooga warkeeda iga dhaafo buuri dacaaniya igala taga min najdin meesha najdi la yidhaahda dhulkan oo riyaad iyo dhulkaana la yihahda najdi fa ina siniinahu sanadyaalkiisa lacibnaa binaa way nagu cayaareen shiiban anagoo duqe wa shayabnanaa murdan anagoo dhallinyarana wayna duqeeen buuri duq bay naga dhigeen marka fiiri fa ina siniinahu waxay hadduu jamcu mudakari saalim yahay waxaa la rabaa qofka an yakuuna mutanabihan jamcu mudakari saalim nuuntiisa waa la gooyaa fi xaalat idaafa hadda siniintii mudaaf ila e, e, e, haa marka waxay ahayd faina siniya siniihi inas yihahda faina siniihi inuu yihahda haddii mulxaq laga dhigayo oo markaa sinii mansuuba calaa mutanasbih lyaa sinii mudaaf lhaa mudaaf ilayh in la yihah ahayd laakiin markuu nuunti sugay ou yihi fa ina siniinahu yaa waxaanu ogaanay inuu mucaamalada ula dhaqmay sidii xiin oo kale mufrad oo caadi ah yunsab bixarakaat u ka dhiga faina siniinahu marka ina xarfu nasbin siniina mansuub biinahu calaamatu nasbi fatxa daahira siniina siniina mudaafu lha mudaafu ilayh mabniyun cala dan fi maxali jar sidaasaa laleeyahy faina siniinahu lacibna bina ayb markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay wa nuuna majmuucin wamaa bihi iltaxaq faftax waqala man bikasrihi nataq markaasuu yihi wa nuuna majmuucin wa nuuna faftax dheh faftax kordhig nuuna majmuucin jamcu mudakari salim nuunteeda kordhig iyo maa bihi iltaxaqa iyo wixii asiga la haleeshiiyey wa qala waxaa yar man shaksi nataqa bikasri nuuntaas nin hoos dhigay fiiri hadda ina almuslimiina waa kaasa nuunta waa kor dhigan tahay ya waxa ka horeeyane way hoos dhigan tahay wixii ka dambeeyane waa kordhigan yihiin ina almuslimiina ina almuminiina saasaa laleeyahy cagsi lmuthana yadana waxa ka horeeya muhanaha waa la kordhigaa nuunteedana waa la hoos dhigaa muminayni qaanitayni caabidayni aa laleeyahay jamcana in اlmuslimiina wاlmuslimaat wاlmuminiina wاlmuminaat marka waftax kordhig nuuna majmuucin midka la jamcu midka kale saalim nuuntiisa kordhig iyo wamaa bihi iltaxaqa uluu iyo caalamuuna iyo ciliyuuna nuuntoodina waa la kordhiga waqala waxaa yar man shaksi bikasrihi nataqa ninkii hoos dhigayna waa yaryahay buu leeyahay ayib oo macnaha in la yidhaahdo eh, mathala markii la yidhaahdo ina almuxamadiina ay ahayd ina almuxamadiini in la yidhaahdo oo nuunteedii la hoos dhiga sidii tahniyadoo kale waa yar tahay buu leeyahy nin yar waaye in la isticmaalo waa yar tahay ayib markaasuu wuxuu leeyahay mithaal ahaan waxaa loo soo qaataa qowl الshaaciri wmaada tabtagi الshucaraau minii waqad jaawastu xad اlarbiciini fiiri lannu kaafiyada waxaa waay hoos dhigay ku socotaa hal lidaruurati الshicri huwa aladii addaa bihi ilى dalika am ana hadihi lugatuhu labadaas waay yacni luqadaas ma luqa oo qoom ay leeyihiin miya mase ma aha hadda musanifka waxaa ka muuqato in dad ay leeyihiina ka muuqato oo shaadnima markaa luqadoodana ay yartahay shaad waxaa la yidhaha wixii yar markaasuu wuxuu iri wamaada tabtaqi shucaraau dadka shucarada maxay iga doonayaan minii aniga waqad jaawastu wlxaal qad jaawastu aan ka gudbay xadd alarbaciini afartan aan gudbe waxay rabaan shucaradii sidii caruur yara inay iila dhaqmaan oo ay macnaha i khiyaanaan may doonayaan anigoo intaas gaaro cumri ah maxalujaahidka maxalushaahidka waxaa waaye waqad jaawastu xadda alarbaciini xadda mudaaf alarbaciini mudaafu ilayh majruur bilyaa waa iska waadix laakiin waxay ahayd xad alarbaciina inuu yidhaahdo arbaciina inuu yidhaahdo sidaasay ahayd markaasuu arbaciini yidhi taas marka maxay tahay baa laleeyahay luqatu qowmin miya mase waa shuduud weeyaan waqiila kilaahuma ayib taas jamcu mudakar nuunteedi wa wnuunu maa huniya wاlmulxaqi bih bcagsi daka istacmaluuhu fantabih <clears throat> wuxuu leeyahay wanuunu maa huniya wixii la tahniyey nuuntoodo iyo wاlmulxaqi bihi muhanaha midkii la haleeshiyey bicagsi dalika istacmaluuhu way isticmaaluna bicagsi dalika taas cagsigeeda nuun muhanaa cagsi nuun eh, jamc mudakar saalim oo nuunta mudakar saalim waa kor dhigneed muslimiina ay ahayd tanna cagsigeedi waa muslimayni dheh markaas hoos dhig marka istacmaluuhu way isticmaaleen bicagsi dalika fantabih ku baraarug buu ku leeyahay marka waxaa laga fahmay bicagsi daalika nuunta muhanada ku jirto way hoos dhigan tahay laakiin ayadana waxaa laga yaabaa sidii jamci mudakari saalim nuuntiisa oo kor dhigneed marka qaarkeed in la hoos dhiga laga yaabo yaa kanna waxaa laga yaabaa nuunteeda marka qaarkeed yaraan ah in asigoo hoos dhignaa in la kordhigaa dhici karta saasuu asna ula jeeda ayib markaasuu wuxuu ku yiri wa nuunu maa huniya midka la taniyey nuunteeda wa nuunu maa huniya waxa midka la taniyey nuuntiisa iyo wlmulxaqi bihi midka la haleeshiiyey istacmaluuhu ay u isticmaaleen bicagsi daalika midkaas cagsigiisa fantabih ku baraarug saasaa laleeyahay marka waxay miithaal iyagana ugu sheegeen qowl shaaciri calى axwadiyayna اstaqalat cashiyata famaa hiya ilaa lamxatu wa tagiibu nin baa wuxuu sifaynay maxaan ku irahdaa shimbir oo qataat la yidhaahdo dhabad weeyaan ay u ag tahay iska dheh markaasuu wuxuu iri calىa axwadayayna laba garbab yay istaqalad ku duusha cashiyatan wakti galab ah famaa hiya ma aha ilaa lamxatun ilmiraqsi io wa takyiibun maqnaasho yacni dadbu wuxuu tilmaamayaa bahalkaas oo qadaadka la yidhaahdo yacni duulitaankeeda si u deg deg badan tahay wuxuu ku leeyahay isla markii laba garba bay ku duushay dhulka kaga kacday wakhti galab ah daqiiqa kama soo wareegin ilaa ay kaaba dhunto ayadana ay kaa maqnaato yani duulinta isheedii waaba sii gaftayba markii aad sii aragtayba waaba kaa way kaa miraqday macnaha saas waa marka ulajeedada waxa waaye calaa axwadayayna calaa axwadayayna uu yidhi waxay ahayd calaa axwadayayni calaa axwadiyayni inuu yidhaahda nuunta uu hoos dhigo sidii muslimayni loo dhihi lahay markaasaa waxaa laleeyahay haadihi waa luga shaada weeyaan waa maxalu shaahidka ku kale wuxuu iri acrifu minha aljiida wاlcaynaana waxay ahayd acrifu minha aljiida wاlcaynayni inuu yidhaahdo laakiin laba cilabaa ku kulantay oo waxa weeyaan marna waxa weeyaan muhanihibu wuxuu ka dhigay mid alif lagu eh, loo isticmaalay sidii isimkii maqsuurka ah markaasuu haddana nuunkeedii ou hoose caynaani a laga rabay inuu yidhaahdo marka acrifu minha gabadhaas waxaan ka garanayaa buu yidhi aljiida qoorteeda iyo walcaynaana labadeeda indho acrifu minha alanfa walcaynaani wa min khiraani ashbaha dabyaana nin iska gabyaayo gabadhiisa iska ammaananaya weyaan marka wlcaynayni bay ahayde muhanihii oo mansuub ah oo mafcuulu bihi ku cadfan oo ya laga rabay buu horta alif ka dhigay waa luqa waaye idani ko nuuntii la rabay inuu caynaani yidhaahdo uu haddana kor dhigay marka intaasoo dhan waxa weeyaan waa siqa wax qaliil ah waay ayib marka eh, waxaa lagu kala saaraa musanifka hadda uu kuu keenay yani atafriiq bayna almuthana wa jamci اlmudakari saalim fi xaalatay nasbi waljari waa isku wada mid maadaama ya lagu wada gordhigayo yana lagu hoos dhigayo yaa waxaa laasim noqotay an tandura ilaa maa qablahuma ah, amhilada oo qofka ku imaan karta waxa weeyaan waxaa kamid a ah baa layihahda loo daliishtaa jamciga sidaas oo kale eh, jamcu lmudakari saalim oo nuuntiisii la hoos dhigay qowl shaaciri carafnaa jacfara wa bani abiihi wa ankarnaa zacaani fa aakhariini carafnaa jacfaranaan garanay buuri waa naqaanaa reer jacfar wa bani abiihi kuwa ku aaba'ana waa naqaanaa wa ankarnaa waxaan inkirnay buuri zacaanif aakhariini zacaanif zacaanif waxaa taqaanaa waxaa oo kale meesha xoolaha geesaha ay ka bahal uu madaxiisa ka baxsado ya zacaanif la yidhaahda zacnafatani waxaa kaloo la yidhaahdaa maxaan ku irahdaa eh, malayga labadiisa eh, maxaan ku irahdaa garbab zacaanif ah la yihahda marka wuxuu leeyahay qoladaas reer jacfar iyo wiilishiisa aabihiisa u dhalay waa naqaana wa ankarnaa zacaanifa aakharin kuwa lagu karay oo sida macnaha xayawaanka geesaskiisaas yaryarow la baxayo xaqiiqadii aan waxna ka ahayn oo mulxaqa annaga waan inkirnay wa zacaanifa aakhariini uu yihi aakhariina a laga rabay inuu yidhaahdo marka nuunu ljamci lmudakari saalim haddii lahoos dhiga hal hiya lugatu qowmin am shuduud miya labadaas midkood waa wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin